بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وأبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني المعروف في الحطاب كتاب كيسي أي نكسة قد جرني marka intan hore alkalaamu huwa allafdu almurakab almufiidu bilwadci waad iska garanaysaa hadda waa intii ajrumiga weya oo asalkii wey alkalaamu kalaamkii huwa oo kalaamkii ihi allafdu ay almalfuudu mid lagu dhawaaqo wey ka lagu dhawaaqayo oo almurakabu la isa saaray min kelimatayni laba kelmadood la iska saaray ka lagu dhawaaqayo ee la isa saaray oo almufiidu faa'iideynaya bilwadci carabi wax ku faa'iideynaya ama qasdi wax ku faa'iideynaya de intan hore aynu usoo baranay marka alkalaamu asha ku jirtaay waxay ciwad ka tahay mudaaf ileyhi bay ciwad ka tahay mudaaf ileygaas ismi daahira waa noqon karaa damiirna waa noqon karaa kitaabkii maase idin qoraya wuxuu noqon karaa damiir waynu soo dhiganay kitaabkii camridiga kalaamuhum lafdun mufiidun musnadu walkilmatu lafdun mufiidu lmufradu halkaasaynu kusoo marna kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqimna alfiyaynu ugu tegi doonaa insha allah ismi daahirna wuu noqon karaayo kalaamu naxwiyiina ah marka ashani cahdi bay noqonaysaa shay laisla garanayo ku dhacaya oo ah waa almusطalaxu calayhi cinda nuxaad kalaamka lagu heshiiyey nuxaad agtooda ayaa looga jeeda marka kalaamkaasi waxa uu leeyahay tacriif uu leeyahay min xayu luga dee iyo istilaaxna waa leeyahay kalaamka xagga luqada waxaa la idhahdaa tacriifka ugu fiican horeyna waynu usoo qaadana waxaa la idhaahdaa waa nutqun mufhimun waa dhawaaq wax fahamsiiya nodqon mufhimun tacriifkaasaa ugu fiican oo tacriifka kitaabki inuu ku tacriifinayo shaarixa hoose waa laga fiican yahay baydidna waa soo qaadqaadanaya kalaamka tacriifka ugu fiican xagga luqada waa nudqun mufhimun waa dhawaq wax fahamsiiya xagga isilaaxa waxaa la idhahdaa majtamacat fiihi arbacatun arbacatu quyuud majtamacat fiihi arbacatu quyuudin waxa afar qayd ama afar shardi waxa laga helo ayaa kalaam la dhahda afartaa shardi hadii la wada helo kalaam baa la helay mid kamida ah hadii la waayana kalaamkii waa la waayey waa sida macnaheedu shardiga koowaad ama qaydka koowaad waa inuu lafdi yahay qaydka labaad waa inuu murakab yahay qaydka saddexaad waa inuu mufid waa inuu mufiid yahay qaydka afraad waa inuu wadci ku yahay oo waxa weeyaan mawduuc waa inuu yahay wadci lafdiga waxaynu tilmaanaynaa horena aynu u tilmaanay min xayu luga wa min xayu alisطilaax xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa kitaabkiin inagu idin qorqoraya xagga hoose aarxu wramyu baa lagu dhahdaa aarxu wramyu waa tuurid iyo ganitaan waa isku macno oo waxaad odhanaysaa lafadtu shaya min fami shaygii waxa aan ka tuuray afkayga alfiduhu lafdan ay ramaytuhu tuuritaan baan tuuray saasaad odhanaysa xagga istilaaxana waxaa la idhahdaa الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء waa sawt iyo dhawaq shamlinaya xuruufta xuruufulhijaayiga wax kamida xuruufulhijaayigii oo dhan buu shamlinaya ma de calaa bacdi baa yidhi soo ma wax kamida xuruufulhijaayiga alif baa u horeeya iyo ana way ku dhamaataa xuruuftaasi waxa kamida ee laga helo ee dhawaqna ah ayaa la odhanaya waa lafdi la odhanaya tusaale zayd ka warrama dee waa sawt oo waad ku dhawaaqday soo ma zayd baa tidhi ishtamala cala zayi walyaai wadaal wuxuuna shamlistay za iyo ya iyo daal marka maxaa la odhanayaa dee waa lafdi baa la odhanaya lafdiga luqadiisii iyo tariifkiisii luqadiisii iyo isilaaxiisii ba wad haysaa murakab baa kuu yimiday murakabka xagga luqada waxaa la idhaahdaa wadcu shayin calaa shayin waa shay shay la duldhigo oo hadda haddii aan qaado waxa weeyaan qalinkan haddii aan qaado halka kitaabka duldhigo dee shay baan shay duldhiga soo ma wadcu shayin calaa shayin baa la dhada waa shay shay la duldhigo xagga isilaaxana waxaa la dhahdaa maa tarakaba min kalimatayni fa akara waa waxa iskaga yimaada kitaabku idin qoraya iirsada waa waxa iskaga yimaada laba kelmadood iyo laba kelmadood wax ka fara badan afaada am lam yufid waxa faa'ideeyo ama yuu faa'ideey qaama zaydun dee faa'idaa laga helay in qaama zaydun dee saddex kelmadood buu iska saaran yahay soo ma lakin faa'ide lagama helin marka murakabkana xagga istilaaxa sidaasi ayaa la dhahdaa mufiid baa yimid mufiidka xagga luqada waxaa la idhahdaa mastufiida min cilmin aw maalin min alfayd baa laga keenay waa waxa la faaideysto oo cilmi ah ama maal ah xagga luqada xagga istilaaxa waxaa la idhahdaa maa afaada faa'idatan taamatan yaxsulu sukuutu calayha waa waxa faa'ideeye faa'iide dhammaystiran aamuska lagu dul aamusayaana u wanaagsan yahay bixaysu laa yabqa saamicu muntadiran lishayin aakhar si aanu u ahaanayn oo aanu u baaqin noqonayn qofka maqlaya ee dhegaysanaya mid sugaya shay kale sidaas uu ku dhaqaaqayo oo hadalkii uu ku waxa waxaa ii wadciga wadciga xagga luqada waxaa la idhaahdaa yuطlaqu cala alwilaada dhalmo waa lagu idlaaqa oo waxaa la odhan karaa wadacat ilmar'atu ay waladat gabadhi ayaa umushay oo dhashay wadciga waa la odhan karaa xagga luqada sida istilaaxa waxaa la idhahdaa laba mid buu noqoni alwadcu alcarabi in arabi looga jeedo calaygina waa maxay waa jaclu lafdi daliilan cala almacna waa in lafdiga laga yeelo mid macna ku tusinaya tusaale zayd waa lafdi waana carabi carabina waxay ka yeeshay u dejisay inuu macno ku tusiyo macnahaasina waa maxay waa daatada loo dejiyey de daatadan loo dejiyey weeyaan ee uu ku tusinayo qasdina u noqon kara qasdigana markaa waxaa looga jeedaa an yaqsida almutakalimu ifaadat saamici qofka mutakalimka hadlaya waa inuu u qofka saamica ee maqlaya inuu wax ufaa'iideeyo waka tacaariiftoodina waynu siiya soo marka kalaamkii maaa loo maxaynu ka helnay tacriif min xayu luga wa min xayu alisilaax luqadii waynu sheegnay tacriifkiisa istilaaxigaana waxaa la yahada waxa afar shardi laga helo ama afar qayd afartaa qayd mid kasta luqadiisii iyo istilaaxiisii ayaynu soo sheegnay waxaa jira haddaba wax ixtiraazaat la yidhahdo lafdiga waxaa ka baxaya alishaaratu walkitaabatu walcuqadu wnusabu wa lisaanulxaali shanta arrimood baa ka baxaya sheekh ya shanta arrimood ayaa ka baxaya ishaaro waxba lagu farfiqa dee farfiqa waxbaad ku fahmaysaa laakin lafdi ma ahade soo ma kitaaba waxba lagu soo qoray dee qoraalkani waxbuu ku fahamsiinaya lakin ma lafdiba may cuqad waa farao la gungunto waa la yaqaanaa ragga dee saylada tagayaa yaqaaneen dee hadal maaha laakin waxbaa lagu fahmaya waxbaa ku fahansiinaya nusab waa calaamado la taago ee tusaaleaan mixraabka oo kale de waa la waxaa lagu garanaya in qiblada xaggaato xaggaasaad u jeedsanayso waa nusab lisaanulxaal tusaale koobbaad biyo kusugaysao koobka wuu buuxsamay muu hadlaya koobkan xaaladda maxaad ka garanaysa dee inuuna wax dambe una qaadayna sawma marka waxyaalahaasoo dhan maxay ku baxayaan dee lafdigay ku baxayaan waxaasoo dhani lafdi ma dee dhawaq maaha walow waxba kuha kufahansiiyaan murakabka waxa ku baxaya dee mufradka ku baxaya murakabka mufradkaa ku baxaya mufidka waxaa ku baxaya wixii kayru mufiida ayaa ku baxaya sida murakabka idaafiga oo kale cabdillaahi iyo kuwaasaa ku baxaya wadciga hadaynu nidhaahno waa carabi dee luqaadka kaleo dhan baa ayaa ku baxaya ya oo kelimad soomaaliya lagu odhanayo dee icraab haddaynu ka dhigno qasdina waxaa ku baxaya kalaamu naa'im iyo wasahib kuwaasaa ku baxaya wuxuu yidhi sheekhu alkalaamu kalaamkii huwa oo kalaamkii ihi allafdi ay almalfuudu mid lagu dhawaaqo weeyi kaa lagu dhawaaqayo oo المركب la isa من كلمتين kelimatayni fa akara laba kelmadood iyo wax ka badan la iska saaray kaa lagu dhawaaqayo oo almufiidu faa'iideynaya bilwadci wadci iyo carabi wax ku faa'iideynayaa ah, kalaamkaas baa la dhahdaa markaa wadciga jaar ku majruurka mufiid baynu ku tacalujinayna laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi waka marka waxaynu ku tacalujinaynaa mufidkan ku xidhana ka saxo wa aqalu ma yata'alafu min ismayni dee tusaalihiisi isagoo intuba ay ku kulmaan ma alcilmu nuurun ma intiiba laga heli afartii qeybi maan laga heli waka de waa kalaam waa kalaam zaydun qaa'imun ka warrama waa kalaam halkana dabayle waa mutamim wuxuu kuu sheegaya kalaamku waxa uu iskaga yimaado waxa ugu yar wa aqalu ma shayka ugu yar shaygaasoo yata'allafu uu iskaga yimaado huwa kalaamku minhu maaga kaa'inan xaal u ahaaday maagaasi min ismayni laba ismi xaalada uu ahaaday naxwu zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay wixii lamid aweeyi aw min ficlin wasmin ismi iyo ficil xaalada uu ahaaday naxwu qaama zaydun zayd baa istaagan yahay wixii lamid ah weeyi waa laqmo taas wa aqalu ma shayka ugu yar shaygaasoo yata'allafu uu iskaga yimaado huwa kalaamku minhu maaga min ismayni kaainun min ismayni laba ismi ayuu ahaaday wadalika tusaale naxwu zaydun qaa'imun iyo wixii lamid aweeyi ah aw min ficlin wasmin ficil iyo ismi ayuu ahaaday wadalika tusaale naxwu qaama zaydun zayd baa istaagay lamid aweeyi ah icraab ahaan aqalu waa mubtade ficil maasha madna waa dee maadanna waad garanaysaa laba mid baynu ku ridi jirnay maxaanu ku ridi jirnay ima an takuna mawsuula iyo inay tahay nakiro mawsuufa labada mid baynu ku ridi jirnay hadaynu nakiro mawsuufa ka dhigno jumlada damba maxaa laga dhigayaa waa sifo haddaynu ka dhigno mawsuulo jumlada damba maxaynu ka dhiganaa silaynu ka dhiganaa de jumlooyinka mar baynu insha allahu taala khulaasayn doonaayo jumalku fi luqa alcarabiya waa afar iyo toban afar iyo kaasi toddoba maxalkay icraab ku leeyihin toddobana maxalka icraabku mabale waynu arki doonaa insha allah min ismayni laqmadii hore waxaan ka laqmeeyey xaalaan ka dhigay soo ma khabarkiina naxwu zaydun qaa'imun baan ka dhigay laqmadii dambana min ismayni ma khabarka ka dhigay dada eh, way banaanta wa aqalu maa shayka ugu yar shaygaasoo yata'allafu uu iskaga yimaado huwa kalaamku minhu maaga kaainu wuxuu ahaaday min ismayni laba ismi ayuu ahaaday min ismayni calaamatu jerku waa maxay waayo wadalika tusaale naxwu zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay iyo wixii lamid ah weeyi aw min ficlin wasmin ama ficil iyo ismi ayuu ahaaday wadalika tusaale naxwu qaama zaydun zayd baa istaagay iyo wixii lamid ah weeyi kaga warramaya marka waxa ugu yaro kalaamku iskaga waxa ugu yaro waa laba ismi zaydun qaa'iman marka inin markii ugu heysay waxa soo booday zaydun waa ismi qaa'imuna waa ismi ismigaa faacil wusii camal falaad damiir baa ku istitaaran mar dambaan jawaabteeda insha allahu tacala u dhigan doonaa lakin hadda u haysa inay laba ismi yihiin iyo ficil iyo ismi sida qaama zaydun zayd baa istaagay waa qaamo iyo zayd waxa ugu yara markaa u iskaga waa maxay laba ismi iyo iyo ficil ismi isla markaa halkaa waxaynu ka fahanay laa yata'alafu min ficlayn laba ficil buu yimaada may walaa min xarfayn laba xarafna iskagama iskagama yimaado walaa min ficlin wa xarfin ficil iyo xarafna yimaado walaa min ismin wa xarfin ismi iyo xarafna yimaado laba ficil iskagama yimaado laba xarafna iskagama yimaado ficil iyo xarafna iskagama yimaado ismi iyo xarafna iskagama yimaado waka intaaba he iskagama imanayo waxaa kaloo iskaga iman karaa qadrigan ku gaari doonaa insha allahu ilaa toddoba gaadhsiiyaani ficil iyo laba ismi waynu soo dhigana yaa tusaalayn kara ficil iyo laba ismi kana kana zaidun qaima ah, tusaalaha kaled wadatana kaana zaydun dee kaani waa ficil zaydun qaa'imana waa laba ismi de waa laba ismi waxaa kaloo iskaga iman karaa ficil iyo saddex ismi waynu dhigana iyadana dhanantu zaydan qaa'iman ficilku waa dhana ta'du waa ismi de zaydan qaa'iman mayna saddex ismihan waxaa kaloo iskaga iman karaa ficil iyo afar ismi maynu dhigana iyaga may aclamtu zaydan camran daahiban waa imisa taadu waa ismu zamaanati zaydan camran daahiban afar ismiya ficil munayn wax yar baaba kuu dhiman marka intaaba wuu iskaga yimaadaa intaaba jeebada gasho iyo kaa dhicin sheekha xifdi waka yaa zaydu ka warrama isagoo iskaga yimid de yaad waa xaraf moogta zayduna waa ismi de isagoo halkaaba iskaga yimid haddee laguha jawaabteeda insha allah gadaal baan arki doonaa haddeen soo yar koobnana wuxuu iskaga imanaya halkaasi waa waa ficil iyo laba ismi bay leeyihin xarfuniduhu wuxuu naaib ka yahay bay yidhahdeen ficil maxduufa oo faacilkiisina ula go-an yahay oo ahaa unaadii zaydan bay yidhahdeen unaadii zaydan saxiix wala la saasay leeyihin wa aqalu maa ay wa aqalu ladii kii ka ugu yar yata'allafu uu iskaga yimaado huwa kalaamku minhumaaga kaa'inu wuxuu ahaaday min ismayni laba ismi wadalika tusaale naxwu zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay iyo wixii lamid aweeyi ah ow min ficlin wasmin ama ficil iyo ismi ayuu ahaaday wadalika tusaale naxu qaama zaydun zayd baa istaagay iyo wixii lamid a weeye halkan maxaynu ku khulaasaynay kalaam maxaa la ydhaahdaa tacriifkiisu xagga luqada waa maxay imise qeyb buu leeyahay quyuudiisaasi tacaariiftoodu maxay tahay min xayu luqa min xayu istilaax imise shayduu iskaga yimaadaa imise aanu iskaga iman intaba waan khulaasaynay ka gudba wlkalimatu qawlun mufradun wlkalimatu kalimadu qawlun qowl weeyi qawlkaasoo mufradun la keliyeeyey wahiya kalimadu ismun ismi weeyi wa ficlun aw ficlun ficil weeyi wa xarfun aw xarfun xaraf weeyi xarafkaasoo jaa-a yimid huwa xarafku limacnan macno darteed u yimid halkana kelimadii ayuu doonaya waxaan o dhan waxaan ugu soo baranay tacaariiftooda kitaabkii camridigi sheekanu in badan muna sheegi doonin be kalaan baynu soo baranay oo kelimatun baynu baranay oo kelin baynu baranay oo qawl baynu baranay waxaaso dhan waxanu kusoo baranay kitaabkii horade soo ma waa fudayd caawa ni fudayd yahay kelimada waxaanu iyadana ka istaageynaa tacriifkeega min xayu luga wa min xayu alisilaax iyo aqsaamteeda iyo aqsaamteeda markaa kelimada xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa iyo luqaad ku banaan min a xagga luqada iyo xagga isilaaxa iyo aqsaamteeda iyo luqaad iyada ku banaan markaa kelimada xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa tulaqu fi luqati cala aljumal lmufiida jumalka mufiidada u idin qoraya kitaabkii ayaa lagu idlaaqa kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa maxaa lagu ishaaraya qowlka ka horeeya ah rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fi ma taraktu intaasoo dhan baa lagu leeya adana waa kelima oo min xayu luqa weeyaan iska ilaali waxaa lagu odhanaya sheekh hebel baa kacayo masaajidkaasuu kelmad ka yidhi bal ka warrama kelmad buu masaajidkaa ka jeediya lagu odhanaya kelmadiisaas waa maxay de hadal idil bu ayuu jeediyey soo ma wacdi idil buu jeediyey haddana maxaa lagu idlaaqay oo la yidhi kelimad ba waa min xayu luqa iska ilaaliya saa ufahm waa xagga luqada weeyaan xagga isilaaxa sheekha inoo sheegay waa qawlun mufradu waa qawl mufrada weyan xagga isilaaxa isagaa ba inoo tacriifiyade tacriifkan baana ka fiican tacriifkii hore ee umaray amridi amridi muxuu yidhi isaga walkelimatu lafdulmufiidu lmufradu yii sooma lafdi buu cabiray sheekeenina muxuu cabiray qawl buu cabiray qawlkaa ka fiican sababtu kaga fiican ya horena waynu usoo marnay haddana waan baraarujin doonaa insha allah qawlka waxaa la idhaahdaa allafdu daalu calaa macnan lafdiga kutusinaya macne lafdiga macne kutusinaya qawl la idhahda tusaale rajul waa qawl muxuuna kutusinayaa waa lafdi de muxuu kutusinayaa ya man daatu kutusinaya farasna waa la mid laakiin lafdigu isagu de he ya maaha isagu oo isagu kolka lagu yidhahdo daalan calaa macnan wuu ku saarayaa yo days oo kale imika waa lafdi maqluubu zayd zayd xagga dambe kaga imo days buu noqonayaa soo maa dayskani dee waa lafdi oo xurufrijaaygi waa laga helay maa laga heli waana sawt oo waad ku dhawaaday laakin macna ma faa'ideynaya markaa days ma qawl ba mise waa lafdi ya waa lafdi waa lafdi laakin qawl maaha de qawl maaha marka eeg qawl kastaa waa lafdi laakin lafdi kastaa qawl maaha de waana saa ufahanti mufradka mufradka maxaa la dhahdaa kitaabkiina wuxuu inoogu tusaalaynaya shaarix hoose wuxuu idin qorayaa bay la tahay maa laa yadullu juzuhu calaa juzi macnah soo saama qorayo ya marka la tafkiikiyo waxaanu juskii juska kale aanu kutusinayn tusaale zaydun zaydun haddee xuruuftaa la kala daadiyo dee zadu ma macno gaaray kutusin yadu ma macno gaaray kutusin daal kuma tusinayo sooma laakin tacriifkaasi waxa iskale manaatiqada iskale ah tacriifka saxdii wuxuu noqonayaa ee naxwiyiintu in la yidhaahdo maa tulifida bihi maratan waaxida waa waxa mar keliya lagu hadlo ayaa mufrad la ydhaahdaa mar keliya waxa lagu hadlo ayaa mufrad la ydhaahdaa sida zaydun dee mar keliyaad ku dhawaaqday rijaalun waka mar keliyaad ku dhawaaqday haddaba mufradka baabkan marka la joogo maxaa laha baabulkelima maa tulifida bihi aw maa yultafadu bihi maratan waaxida waa waxa mar keliya lagu hadlo baabka baabul icraab ay noo iman doonana maxaa la ydhahdaa mufrad ila waynu dhigane waynaynu gaari doona maa laysa musanan walaa majmuuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sit baabulcalamna maxaa la dhahdaa maa laysa murakaban baabulmubtada walkhabarna maxaa la dhahdaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baabulaa iyo munaadahana maxaa la dhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf intaasoo meelood buu maraayo dee iska xifdi adu markaa wuxuu yihi sheekhu wlkalimatu kelimadu qawlun qawl weeyi qawlkaasoo mufradun la keliyeeyey luqadeedii waad haysataa istilaaxeegiina waad haysataa soo ma qaybeegana isagaa inoo keenaya haddaba sidee loogu dhawaaqi karaa waxaa loogu dhawaaqaa bifatxi lkaafi wa kasri lam kalimatun kalimatun waxaa kaloo loogu dhawaaqi karaa bifatxi lkaafi wa sukuni laam ku dhawaaq bal kaafka korig laamkana red ya kalmatun biwasni tamra waxaa kaloo loogu dhawaaqi karaa bikasri lkaafi wa sukuni laam kaafka hoos row laamkana reed kilma biwasni sidra kelimatuna waa biwasni nabiqa saxiix walalah markaa eeg labadaa luqe ee dambe kilmatun iyo kalmatun waa litamimin ba iskale luqada hore ee ahayd kalimatun waa luqatu ahli lxijaaz wa hiya lfusxa waana tafasaxada badan leh qur-aankuna iyada ayuu ku yimiday watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla waka wlkalimatu kalimadu qawlun qawl weeyi mufradun la wa hiya kalimadu ismun ismi weeyi wa ficlun aw ficlun ficil weeyi wa xarfun aw xarfun xaraf weeyi xarafka oo jaaa yimid huwa xarafku limacnan macna la yimiday macna darteed u yimiday aqsaamteed waa saddex bu guri sheekh aqsaamteed waa imisa waa saddex weeyaan waa ismi iyo ficil iyo iyo xaraf mid afraad ma jira sheekh inu xagga hoose wux idinka ohanaya mid afraad haddii uu jiri lahaa lacafara ahlu hada shani soo saama odhan ya dadka shanigan uhelkii way isdul taagi lahaayeenoo way arki lahaayeen way arki lahaayeen ya laakin ma jiro la idhahday jacfar binu saabit baan umalaynaya inuu ah, ayaa isagu mid afraad baa jira yidhi muxuu yahay baa la yidhi wuxuu yidhi waxaa la dhahdaa ismu ficil ismu ficil ismu ficil baa la dhahdaa ismu ficil ya kadibna waxaa la yidhi farudda bilaqmatihi <laughs> ya laqmadiisiibaaba lagu radiyeba oo mana haggan lagu soo sheegi deme waa lagu soo sheegay soo ma marka waa saddexdaa weyi inay saddexdan tahay maxaa u daliila alistiqra baa u daliila alistiqraau watatabu istiqra laftiisa usulu fiqigan ku gaari doonaayo waxaa jira istiqraa tam ah iyo istiqraa naaqisa istiqraaga ay u daliishanaya waa istiqraaha taamka ah weeyaan culimay iska ilaaliya markaa ma shardi ba mar keliya in la wada helaa maya ismi keliya kalmaa aye ficilkuna waa kelima ficil kelidii xarafna kelidii jumladan dambe ee jaaa limacnan maxalka icraab ma ku leedahay mise kuma leh culima waan soo dhiganay maxalka icraab ma ku leedahay mise kuma leh jaaa limacnan xarafkaasoo jaaa limacnan waa sifo markaa waa qayde xarafkii bay qaydaysaa markaa sooma maxay ku qaydaysaa xarafkani inuu yahay xarfulmacaani inuu yahay oo aslanba waxaan igu yidhi naxwaha dhexdiisa haddii xuruuf lagu sheego xuruuftaasi waa xuruufulmacaani culimay saxiix walala waka marka xuruufta laba loo qaybiya xuruuf lmacaani iyo xuruuf lmabani ama xuruufu alhijai marka xuruufta naxwaha lagaga waramaa waa xuruufta xuruuf lmacaani la ydhahdo ee xuruufu jirka iyo kuwaasate wa hiya ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi wa xarfun xaraf weeyi xarafkaasoo jaaa yimid ay huwa xarafku limacnan macno darteed u yimiday halkaana maxaynu kaga baxnay kelimada tacriifkeegi min xayu luga wa min xayu alisilaax iyo kelimada waxa weeyaan luqaadka loogu dhawaaqo iyo aqsaamta ay leedahay aqsaamtaasina waa saddex waxaana u daliila alistiqraa ayaa u daliila ka soco mid kasta wuxuu doonayaa aqsaamtan inuu calaamadeega inoo sheego da wa inti ajrimigune falismu ismigii ah, ismiga had maynu soo marnay falismu ismigii yucrafu waa la garan ay huwa ismiga bilisnaadi tirin baa lagu garan ilayhi ay ila lismi ismiga xaggiisa wax loo tiiriyo wa bilkhafdi hoos dhig baa lagu garan وبتنوين تنوين baa lagu garan وبدخول الف وlاm al oo gashaa lagu garan وحروف الفd وبحروف الفd حروفta فdoo galaa lagu garan صحيح ولا waa intii ajنبi mun sheegen clm smiga wuxuu sheekhu usoo horeysiye oo labadiisa walaal uga soo horeysiye oo ficil iyo xarafa waa lisharafi ya uu ka sharaf badan yahay min xayu inahu qad yastagni canhuma isagu labadoodaba uu ka maarmi karaa ya zaydun qaaimun ka war muna ka maarma ficil ba xarafnamuu ku jira ficilnamuu ku jira wuu ka maarmay wahumaa laa yastagniyaani canhu id laa yaklu minhu kalaamu lakin iyago kama maarmi karaan de kama maarmi karaan oo hadalku kama marhnaado he ismi waka haddaba ismiga dee kitaabkii horada insha allahu tacala ad raajici doontaana waxaa ku tacalluqay shan mabxad shanta mabxad inagu waxaan ku gaabsanayna halkaa inoo sheega calaamadaha bis inta kale kitabki hore ad raajicsan insha alla haggii ugu nooda shan mabxad baan kaga warranay soo ma shantii de waan soo sheegnay calaamadihiisa culimadu waxay gaadhsiiyaan calaamado fara badan bay u sheegaan qaarkood conton bay gaadhsiiyaan qaarkoodna soddon bay gaadhsiiyaan soddonkaba waxaa kuu qoriya kitaabka la idhaahdo tashwiiq lkhullaanka ee ajrumiga lagu sharaxay haddii la helo insha allah hala qaato waa kitaab aad u waxa weya naafic aada u wanaagsan kitaabkaasa intaba wada qoray soddonkaba uu qoraa laakiin innagu waxaan ku gaabsan doonaa un inta sheekhu inoo sheeg shan calaamadood bu inoo sheegay soo ma shan calaamado ayuu inoo sheegay isnaadka waxaa la idhahdaa waa calaamo macnawiye ahoo xagga luqada alilsaaq baa lagu dhahda waa dhejin asnadtu dhahri ila aljidaar dhabarkaygii waxaan ku dhejiyey gidaarka xagga istilaaxana waxaa la idhahdaa an tusnada ila alismi maa tatimu bihi alfaa'idatu waa in ismiga loo tiiriyo waxa ay faa'idadu ku dhammaystirmayso an tusnada ila lsmi ma tatimu bihi alfaa'idatu saasaa la dhahdaa oo tusaale qaama zaydun ka warrama culimay qaama zaydun qaama iminka waa maxay waa musnad waa la tiiriyey qiyaamkan yaa loo tiirinayaa zayd zaydna waa maxay waa musnadu ilayhi maan isaga xaggiisa wax loo soo tiiri ya marka maxaynu ku garanay waa calaamo ismuu leeyahay de ismuun xaggiisa wax loo soo tiiriyaa shaarix inuu nagu idin qoraya wuxuu odhanayaa wa hadihi alcalaamatu hiya anfacu lcalaamaati calaamadani calaamadaha ismiga loo sheego waa ta ugu nafciga badan weeye qawlkaasna waxa mara ibnu hishaamna wuu maraa shuduurka waa ku sheegaa qadriga laftiisana waa ku sheegaa shaarixna wuu idin qoraya wa biha istudila calaa ismiyati ta calaamadan baana loo daliishaday ta'da isminimadeeda ku jirta qawlka aad tidhahdi darabtu darabta darabti taadaasi inay ismi tahay maxaa u daliila alaa tara anaha laa taqbalu al al may aqbali kartaa taadaasi ya bal al ku taya may aqbali kartaa tanwiin may aqbali kartaa xuruufu khafda may aqbali kartaa ya haddaba maxaa u dalila inay ismi tahay de ma ismi baan iska leenahay waayaanba ismi baan odhan jirnay taadani inay ismi tahay maxaa u daliila sheekh ya isnaad darbiga yaad u tiirisay asnadta darba ila ta tadaa utiirisa de sooma markaa calaamaddan waa ta ugu nafciga badan laba weeyaan ta ugu nafciga badan weeye marka isnaadkii waan fahnay la tahay soo ma ka soco khafdaha qaadana xagga luqada maxaa lagu odhan jiray altadallulu walkhuduuc istilaaxana muxuu ahaan jiray tagyiirun maqsuusun calaamatuhu lkasratu wamaa naaba canhaa imisaa naad ka noqon jiray ya afar maay saddex laba silaal ya kasrad min asalkeen a ah, a ah, iyo kuwas mariya waayo waa yadii iyo iyo fatxadii weeyaan de waa labadaas weyan silaliya ah, takyiirun maqsuusun calaamatuhu alkasratu aw maa naaba canhaa waka tanwiin baa inoo timiday tanwiinta xagga luqada maxaa la odhan jira culima waan soo dhiganay ataswiit maxaa laga keena min nawana ataa'iru shimbirkii baa sooday idaa sawata isilaaxa ka warrama nuunun zaa'idatun saakinatun talxaqu aakhira ismi lafdan wa tufaariqu khataa waa nuun waa zaa'id o kelmaddan usuusheeda waa ka dheeraad haye wayna reeban tahay ismiga aakhirkiisay gashaa marka lagu dhawaaqayo un zaydun marka la qorayana way ka faaruqdaa mayna saxayn waka zaydun marka kitaabkiina wuxuu idiin qorayaa kawaakibku shaarixu wuxuu qorayaa toban qaybood buu qoraya oo tawintu ay leedahay toban buu qoraya soo ma tobankaasi wuxuu odhanayaa sideedda hore ismigay ayay galaanbu ku odhanaya tobankaasi horeynu qaar u tilmaamnay kitaabkii hore mid waxaa la odhan jiray tanwiinu tamkiin kitaabkan ala socda tanwiinu tamkiin baa la odhan jiray kitaabka idin qoraya tanwiinu tamkiin tanwiinu sarfina waa la tanwiinu sarfina waa la dhahdaa xaggay gashaa haddaba wa huwa almucrabati almunsarifati saasuu idin odhanaya waxay gashaa oo ay haleeshaa asmaacada mucrabkaa ee weliba munsarifada ah waa laba shardi soo shardi saddexaadna ku dar oo jamcu muanaf saalimna aan ahayn jamcu muanafu salimna aan ahayn ismiga caynkaasi tanwiinta gasha maxaa la idhahdaa tanwiinu tamkiin ama tanwiinu sarfi baa la idhaahdaa so midnan fahmi ka midna tanwiinu tankiir baa la idhahdaa tanwiinu tankiir tanwiinu tankiirna hakuu galaa wa huwa laaxiq buu ku odhanaya libacdi alasmaai almabniyati farqan bayna macrifatiha wa nakiratiha wuxuu galaa asmaada mabnigaa berhkeed asmaada mabnigaa ma wada galo asmaada mabnigaa berhkeed ayuu galaa oo muxuu u gelayaa haddii lagu weydiiyo su-aal wuxuu u gelayaa farqan bayna macrifatiha wa nakiratiha waxaa lagu kala saaraya macrifadeeda iyo nakiradeeda lagu kala saaraya famaa nuwina minha kana nakira wama lam yunawan kana waxa la tanwiiniyay waa nakiro waxa aan la tanwiinina waa macrifo tusaale ilaa laba shay bay culimadu ku soo ururiyaane waxa loo yaqaano ismu ficilka ismu ficilka ah. iyo ismiga lagu khatimo weyhi bal ah. labadaasaan soo qaadanayna mid kalena way sheegaan haddaad siiba weyhi tidhaahdid siiba weyhi haddii aad tidhahdid waa siiba weyhigii caamka ahaa haddaad siida way hin tidhaahdidna waa nin kastoo fanigan barta ya oo naaxi noqdode waka sahi haddii aad tidhaahdid tusaale nin baad sheekaysanayseen ya kadibna waa la idiin soo gala idinkoo dee waxa weeyaan war idin gaara faqaya kolka lagu soo gala maxaad odhanaysiin sahi ah, amus maxaad ka amus leedahay intii aanu isla naqaanay ka amus wey sahin haddii aad tidhaahdidna waa wax kasta ka aamus wey wax kasta ka aamus ayay noqonaysa waka markaa taana maxaa la dhaha tanwiinu tankiir baa la dhaha la dhahdaa wa huwa laaxiqu lijamci lmu'anafi saalimi saasaa la dhahda waata jamcu mu'anas saalim gasha horena waynu soo sheegnay culimo ma adkade may adag tahay mar kasta in wax kuu kordhaan ayaa loo baahan yahay aye jamcu mu'anas saalim bay haleeshaa waay muqaabalanaysaa oo agay maay muqaabalanaysaa waxay muqaabalaynaysaa nuunta ku jirta jamcu lmudakar asaalim xaggey ka muqaabalanaysaa saddex dhinac bay tilmaamaan culimadu midi waa mida jamcu muanasu saalim waa jamac jamcu mudakar saalimna waa jamac soo mid labaad labadoodba waa saalim iyo saalim mid saddexaad mid kastaoo kamidii mufradkiisi buu naaib ka yahay ayuu ciwad ka yahay xarakadii mufradka ayuu ciwad ka yahay soo saxiix maa saddexdaa dhinac buu midna waxaa la idhahdaa tanwiin ciwad tanwiinulciwadkana wuxuu idin odhanaya waxa la yidhaha wahuwa laaxiqu liaakhiri ismi lmudaafi ismiga mudaafka ah, aakhirkiisa tanwiinta gasha tanwiin ciwad baa la dhaha ya ciwadan can ilmudaafi ilayhi mudaafi ilayhi bayna ciwad ka tahay markaa mudaafi ilaygaa saddex mid buu noqon karaa inuu xaraf yahay inuu ismi yahay iyo inuu jumlo yahay intaba kitabka hore aynu kusoo sheegnay inuu ismi yahay kullun iyo bacdon kuwa ku jira tanwiintaasi maxay naab ka tahay kullun yacmalu calaa shaakilati waa ismayn aad ka tahay jawaarin iyo hawaashin tawintaa ku jirtaana xaraf bayna aad ka tahay hawaashiyun iyo jawaariyun bu ah. haye tacliilkoo mar dambe noqon doona insha allah ta jumladan aad ka noqonaysaana waata xiina idin iyo yowma idin iyo ku jirta o kale wa antum xiina idin tanduruun xiina id balagat ruuxu lxulquuma ah, taasoo dhan bayna aad ka tahay bay yidhahdaan culimadu taana tanwiin ulciwad baa la dhahdaa mid baan ku darana caawa insha allah tanwiinta loo yaqaana tanwiinu daruura kitaabkaa idin qoraya tanwiinu adaruura tanwiintaasi la idhaahdo tanwiin daruura wuxuu idin odhanaya wahuwa laaxiqu lilmunaada almabniy munaadaha mabniga ah tanwiinta haleesha ayaa tanwiin daruura la idhahdaa munaado xilimu mabni noqon jiri man yujiib haye laba jeer maxay ahaayeen faama almufrad alcalamu wاnakiratu lmaqsudatu hade fa yubnayaani cala dami min ayri tanwiini muna ajrumiga nafkiisu sahayn muse waxbaan ka kalday inuu saa baan filaya nakirada maqsuudada iyo mufradka calamka maxaa lagu binayn jiray damo waynu soo dhamayna culma sooma maa la tanwiinin jiray marka may haddaba eeg shaygii sida aad usoo baratay ayaa maanta la tanwiininaya markaa tanwiintaa gasha waxaa la dhaha tanwiin daruura la dhahdaa waka wuu idin qoraya kitaabkuna muxuu idin yidhi salaam llahi ya matarun alayha walaysa alayka ya maru salaami salaamu llahi ya maru alayha walaysa alayka ya maru salaamu wey salaam ullahi nabadgelyada ilaahay ya maarun marow calayha ay calaa salma salma dusheeda ha ahaatay wuu ducaynaya walaysa calayka adiga dushaada yay ahaan ya maaru maarow asalaam nabadgelyo adiga dushaada laakin wax nabadgelyihiiy in ahaan buhi laakin iyada waanu ducaynaya ya baytka waa baxruwaafir baa la dhadaa baxruwaafir ayaa la dhadaa caruurtan ku baran doonaa insha allah waxaa tiriyay nin la dhahda moxamed bin cabdillahi alaxwas nin la dhahda ayaa tiriyey sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin culamada qaarkood waxay leyihin waxay idhahdaan wuu ninkan gabadha ayuu jeclaayo kadibna waxaa ka guursaday ninkaa matar la idhaahdo ah, isna nin foolxun bu ah bay dhahdeen meel ka keenan garan mayne kadibna markaasuu leeyahay sidaa iyada salaami ha ahaatee laakin waxa weeyaan adiga wax salaami yanaan waxa kusii xiga oo sii wada wuxuu yihi kaana almalikina nikaxa salma kadata nikaxiha maطra niyaamu فإن yakun inikaaxu axalla shayin faina nikaxaha maطra xaraamu falaa gafara lilahu limunkixiha dunuubahum walow saluu wasaamu falow lam yunkixuu ilaa kafii'an lakaana kafii'aha almeliku lhumaamu faطalliqahaa falasta lahaa bikuufin wailaa yaclu mafriqaka alxusaamu wuxuu yidhi kaana almaalikiina kuwii mulkiyey waxaad moodaa buu yidhi nikaaxa salma gabadha salma la yidhahdo guurkeega kuwii gacanta ku hayey weliga u ahaa waxbaad moodaa buu yidhi hadaata nikaaxiha ya aroortii la guurinayey mataran madar loo guurinayay niyaamo inay hurdano indhaha isku hayeen baad moodaa buli wuxuu yidhi in yakun inikaaxu guurku haddii uu yahay axalla shayin shayga ugu xalaalnimada badan fa ina nikaaxa haa salmo guurkeega mataran madar loo guuriya xaraam bui waaba xaraam bui ya shucarayan waxay dooma iskaga hadlayaan soo maargeysa wuu sii wadaa tanaaba ka dan wuxuu yihi falaa afara ilaahu ilaahay dembiga uma dhaafo buu yidhi falaa afara ilaahu falaa afara uma dhaafo alilaahu allaha macbuudkii limunkixiihaa kuwii iyada guuriyey dunuubahum dunuubtooda ilahay uma dhaafo bu yihi walow salluu haba tukadaano wasaamu walow saamu haba soomaane <laughs> ya wuxuu yidhi haddii ayna u gurin mid kafii ah waxa kafiigeega iyo ka u dhigma ahaan lahaa buu yidhi almelikulhumaamu boqorka geesigaa ayaa ahaan lahaa buu yidhi faaliqha bui waa niyo fur buu yidhi falasta laha bikufin ay bimukaafin aduu uma beegtoontid oo uma dhigantid haddii aanad haddii aad furi weydid yaclu waxaa ka kor noqon buu yidhi mirfaqaka mirfaqa waxaa la halkaa kala soorka madaxa kala soorkaagaasi waxaa ka kor noqon bu yidhi alxusaamu seefta halkaasaan seefta kugu kala bari bu yidhi ya waxaasoo dhan tal maxau geeyey maxalushaahidkan waa maxay yaa matarunta weeyaan waayo yaa mataru buu la odhan lahaa soo maa daruuratu nadmi weeyaan ka soco fal ismu ismiga yucrafu waxaa lagu garan bilsnaadi tiirin baa la garan ilayhi ila ismi ismiga xaggiisa wax loo tiiriyo wa bilkafdi hoos dhig baa lagu garan wa bitanwiini tanwiin ayaa lagu garan wa bidukuuli alifi walaami al oo gasha ayaa lagu garan ashana culimadu ilaa afar bay u tilmaamaan lakin ilaa saddex bay ku khulaaseeyaan almucarifa ah iyo alzaa'ida ah iyo almawsuula ah asha mucarifadii waad wada garanaysaano waa ta nakirada gasha markay gashana maxay u sababtaa inuu macrifo noqdo midna waxaa la idhahdaa zaa'ida taasina waxay gashaa asmaada aclaamta soo garan maysaan asmaada aclaamta alaxmed baa laska odhan karaa alnucmaan alxaari waxbay usiyaadinaysaa may iyo tamyiiska soo garan maysaan ina soo baranay tamyiiska asha gashana maxaa la dhahdaa dee zaaiday noqonaysa waayo walaa yakunu tamyiizu ilaa nakiratan haddana al baa la gelinaya ashaasi waa zaaida yidhahdeen culimadu midna mawsuula la dhaahdaayo ta ismiga faacil iyo ismiga mafcuul iyo gashana maxaa la dhahdaa ma asmaadu may gaar ku tahay mise gaarku ma hadal baa ka taagan alifyaan ugu tegi doonaa insha allah wa sifatun sarixatun silatu al wa kawnuha fi mucrab afcaali al midna waxaa la idhahdaa istifaamiyo ficilka maadi bay gaar ku tahay al darabta zayda saasay yidhahdeen insha allah waynaynu gaari doonaa wa xuruufi lkafdi wa bixuruufi lkafdi xuruufta xuruufulkafdaha la idhaha baa lagu garan xuruufta xuruufulkafdahana baab gaaru insha allahu tacala uu kaga warrami doonaa horeyna waynu u aragnay haddaba calaamadahan xagga ismiga ay ka gelayaan marka aynu eegno dee khafdada oo hoos dhiga ah iyo tanwiintu xaggay ka gelayaan xagga dambe ayay ka gelayaan alifta eh, ama al iyo xuruufu khafduuna xaggay ka gelayaan xagga hore ayay ka gelayaan dhinac kale haddaynu ka qaybino calaamadaha labaa loo qaybinayaayo calaama lafdiya iyo calaama macnawiya calaamad waa mid macnawiyaa waa isnaadka iyo calaama lafdiya waa afarta kale weeyi ah, sadarkanaraan waa sadar keliya walficlu ficilka yucrafu waa la garan ay huwa ficilka biqad ay bidukuuli qadqad oo gasho ayaa lagu garan wasiini siin oo gasho ayaa lagu garan wasawfa sawfa oo gasho ayaa lagu garan wa taai taaniiti dadigaanta oo gasho ayaa lagu garan taadi asaakinati reebanayd ha ficilka isagana waxaanu usoo sheegnay mabaaxif shan ah kitaabkii hore halkiisa baan isagana kaga kaaftoomi doonaa calaamadaha uu sheegay sheekhu raxima llahu tacaala waa yahay isna calaamo fara badan buu leeyahay wuxuu u sheegay afar qad baa lagu garanaya buu leeyahay qad ayaa lagu garanaya hadaba qadu waa calaamo mushtarag ah bayna almaadi walmudaaric maadiga iyo mudaarica ayaa wadale qadana fahma oo waa qada xarfiyada qada ismiyada maaha qada ismiyada ah ismigeeda ka dambeya waa la qad zaydin ama waa la kordhigaa qad zaydan saasaa la dhaha arki doonaa insha allah marka qadani waa taxarfiyada maadiga iyo mudaaricaana iskale maadiga haddii ay gasho imse macnay ka faa'idayn jirtay laba maxay ahaayeen altaxqiiqu waltaqriib taxqiiq bay ka faa'idaysaayo taxqiiqu wuquuci lxadathi xadadku inuu dhacay inay xaqiiqo tahay qad aflaxa almu'minuun dee mu'miniintu inay liibaaneen he waa mid taxqiiq oo dhaba wey iyo taqriib waa taqriibu wuquuci lxadadi xadadku inuu dhacay ayaa taqriiba dhicitaankiisa ayaa dhow qad qaamat isalaatu ay qaruba waqtu qiyaamihaa labadaa macno maxay ka faidaysaa maadiga mudaaricana saddex bay ka faa'idaysaa saddexdaasi waa maxay inay taqliil taqliilku waa maxay waa taqliil wuquuci lficli sida qad yajuudu lbakiilu ninka bakiilkii inuu deeqo ayaa la arkaa bimacnaa yaqilu juduude inuu wax bixiyaa yarba isaga iyo takfiir takfiirkuna waa maxay waa takfiiru wuquuci lficli qad yajuudu kariimu ninka deeqsigii intuu deeqahe ayaa fara badan yakuru juuduhu weeyaan mudaarica taxqiiqna way ka faa'iideen sida qad yaclamu allahu almucawiqiin qad yaclamu maa antum calayhi way ka faaidesaa taqiiqana marka calaamadani halkay ka gashaa insha allah waan sheegi doonaa awalkay ka gashaa wsini wsawfa ayaa lagu garanaya sin iyo sawfa wahumaa calaamatani khaaatani bimudaaric waa laba calaamadood oo gaar ku ah ficilka mudaaric mudaaric ay gaar ku yihin marka qadu laa tadkulu cala ficli mri asla ficilka amarhe maba gasha iyado labadaa ficilun baa wadale sin iyo sawfana waxay gaar ku yihiin ficilka mudaaric iyaguna gaar ku yihiin macnahooguna waa tanfiisoo dib bay u dhigaan oo marka tusaale sayaquumu zaydun zayd baa kici doona weeyi saufa yaquumu zaydun zayd baa kici doona weeyi saasuu macnoogu noqonaya qaacido horena waxaad usoo haysatay ficilka mudaaric yaxtamilu alxaala walistiqbaala laakiin labadana haddii ay galaan maxay u khalisayaan istiqbaal waa inay saa ufahamtaan waa inay saa ufahamtaan wa taai taaniisi lagu garanaya taadii asaakinati reebanayd taa lagu garanaya wahiya calaamatun khaasatun bilmaadi waa calaamo gaar ku ah ficilka maadi ishcaalan bitaniisi alfaacili aw naa'ibihi waxay tusinaysaa faacilku inuu dadig yahay ama naaibkiisu ok oo naaib faacilka ama faacilka laftiisaba marka waa calaamo calaamadani ficilka maadi baa lala xidhiidhaya waxayna kutusinaysaa ficilkan cidda samaysay inuu dadig yahay bay kutusinaysaa su-aaleynu ka keeni jirnay suaalina hore soo barateen insha alla waxba soo celin hadaba haddaba taadan wuxuu ku saarayaa saakine marka wili mutaxarikada ayaa ku saarayaayo de asmaada iyada ku arkutaa sida faatimo iyo qaacidatin iyo kuwaasi sukuunkana waa asal ahaan bay u reeban tahay laakiin lidaruura waa loo xarakayn karaa iltiqaau saakinin o kale hadii uu kulmo de waa loo xarakayn karaa watuksaru taa bilaa maxaala fi naxwi qad aqbalat ilghazala waa kii xariiri oran jiray markaa kolkaa iltiqaau saakinin hadii u dhaco waxa weyan de waa la kasrinay sida qaalat yakhruju calayhina qaalat atayna taayiciin iyo waxa weeyaan aayadaha lamidkaa markaa calaamadahana haddii aynu eegno waxa ay gelayaan laba loo qaybinaya qismun mukhtasun bilficli lmaadi iyo qismun mukhtasun bilmudaarici iyo qismun mushtarakun bayna almaadi walmudaaric ficilka ay gelayaan markaynu eegno saddexdaasaa loo qaybin maxalkooga markaynu eegno ay ka gelayaanna labaa loo qaybinaya wax awaliya iyo wax aakhir ah awalka waxaa ka gala sadex saddexdoora qad iyo sin iyo sawfa aakhirkana waxaa ka gala ta'da loo yaqaano taau taaniifka markaa qadiyadu waa mushtarak sin iyo sawfina waa mukhtada soo mudaaricay gaar ku yihiin taau taaniifkuna maadigay gaar ku tahay wlficlu yucrafu icraab ahaan ficlu waa mubtade jumlada yucrafu ficilkaasi muayir siiqayo naabu faacilkiisa ayaa khabar ah biqadna bacdu waa xarfu jar qadna fi maxali jar baa bacdaa lagu jaraya wasini maxalka qad bay ku cadfan tahay inta kalena waad sii wadan kartaa wlficlu ficilkii yucrafu waa la garan ay huwa ficilka biqad ay bidukuuli qad qad oo gasho ayaa lagu garan qad haddii uu aqbalo shaygani marka loo bandhigo inuu ficil yahay ayaa lagu garanaya wasiini wabisiini siin ayaa lagu garan wasawfa wabisawfa sawfa ayaa lagu garan wa taa-i ta'niifi ta'deeda ayaa lagu garan taadii asaakinati reebanay taniifka ha ka sifaynin sheekh ta'niifkii asaakinati ha odhan taadii asaakinati weeyaan ta'dii he reebanayd wey halkaana waxaanu kaga baxnay ficilka calaamadaha lagu garanayo calaamadahaasina wuxuu ka sheegay ficilkii maadi iyo ficilkii mudaaric calaamadii amarkana sheekhu raxima llahu ma una taaban sidii asalkuba uga tegay halkaas baan ku daynana wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk